man duul baa ka mid hallaba diina diinta xoojiyey oo jaanib diin bay hallibeen wa acrada wuxuuna ka jeedsado qaadan waaye la imaan waaye cama laa yatimu diinu ila bihi min dalika min alasaaliibi walimaarati wasalطana war diinta aad socon mayso haddaadan awood military ku darin oodan quwo ku darin oodan imaara ku darin wasaailkii diinku ku hirgeli lahaa islaamkuna ku socon lahaa ee siyaasiga nidaamkii ah buusan ka cararahayaaba annagu taaban mayno ayb wa minhu waxaa ka mid a man dalika min arkay inuu u baahan yahay wasaa'ilkii adduunyada iyo diinka ku suuragelilayo awoodda laga helaa fa akhadahu markaasu wasaa'isha qaadanaya mucridan can iddiin nina wuxuu arkahayaa in diintii waxaan wada soconayni markaasu diintu intuu xoro iyo wax kastaba ku dhaqaaqaya wax kastoo nidaam iyo uu ka heliyay siyaasad iyo sharaf buu boodaya nina wuxuu arkaya in nidaamka adduunyada maanta yar adag yahay diinku ku urursan wuxuu diinkaas ugu haystay kadibna awoodii milatary iyo sharaftii iyo quwadii ciisa o dhan yaa meesha ku dhaafayso gaalba yaa dulaysanaya liictiqaadii aaminaadu aamine awgeed annahu munaafin lidalika diinku inuu ka hor imanayo asaaliibta siyaasiga ah, ama talooyinka xoogga lagu helo ama quwadda lagu yeesho ama rag laskaga dhiciyo xeeladaha iyo xaajooyinka rag lagula xisaabtamo inay diintu diintada u qaatay ayb nabiguna wuxuu alxarbu khudca aw khadca wa saara diinu wuxuu noqday cindahu fi maxali araxmati wadulli diinku wuxuu noqdayba meel ruuxa lagu naxariisto ama nin dulli ah wadaadaha xerta marka loo dhexmaa lagu inay masaakin yihiin islaantii la garaacay reer galbeed alla xeraha raacaya bay tiri xertu wax lagu belaynayn oo dhintay oon ahal lahayn oo muxuu ahaayey mag aan lahayn bay u haysataa alla hoogay bay tiri xeraha raacaya bay tiri xeraha xeraha raa xeraha waxay moodaysaa ah, dad aan meel lahayn oon arxan lahayn oon qaraabo lahayn oo muxuu aha dayro ah oo meelaha iska wareego habeen meesha ku dhexan iska bariya ayb xertu iyo wadaadiicu waxa lagu naxariistaa waa ahlullaahi waa masaakiin wax ma yaqaanaan ma caqliq badno caamayga ummadda soomaaliyeed ninka wadaadka quursan hayaa nin aan ra'yi badnayn oo adduunka fahamsanayn oo iska miskiin hawlan hawlihiinna ma aha sheekhu waxaan ku weydiina wixii marsala diineed ah baan ku weydiina hawlahan hawlahaadi ma aha wuxuu kugu tuhmi dulinnimo daalacsanaan dacfi taagdarro caqligaabni ra'yigaabni wax kastaba adiga ayaa iyu ku galaa ayb laa fi maxali culuw wlcizi laakiin in sareeyo oo sharaf lakuma arko dhibka jira waxaa weye markaan intaan baasha ku qabsanay qarka kula dhegnay oon ku biyo oon qorigii ah ka haya israacinay kitaabka qur-aanka aan israacin oon isku lamayn oon surwaalka gaabsanay oo ragga iska dhicin waxaa leeyihi wadaada waalan weeye qori wadaada qori wata xaggee lagu arkay oo se adiga lahaa haddaan cadli cunaya cashir mooyaan ciidanka hadday ceeb falay oo idulaysanhay hadda markaan raganimo arw ana hadda ko arxaweyn laga sheegay hadda markaan soo ruxeeyey maxaad badalay abadan horaana waa lagu dulaysanaya haddana waxaa lagu eh, eh, eh, ay ka cajizaan can takmiili diinka inay dhamaystiraan iyo waljazacu walbahaari iyo muxuu ahaaye ducfi lima qad yusiibuhum fi iqaamatihi min albala diinka marka la toosanhayo oo sharci la hirgelinayo oo sharci la dabaqahayo oo shirki lala dagaalami aafaad baa iman masaa'ib baa iman hazaa'im mutalaaxiqa kugu iman mucaarad baa iman rag baa shahiidi culumaa dhammaani waana dulqaata sheekh laa taxsabana almajda tamra anta aakilhu lan tablughi almajda xataa talcaqi sabira hawsha saas dheeldheel ma aha markuu arkay marka diintii wuxuu dalbi lahaa shacabka ka hor iman hawla hirgelin kara maaha rag baa ku dhammaan waa lagu diidi waa daciifahayaan istadcafa ariiqahum ariiqa ahli diin buu daciifsanhaya wuxuu leeyahay waddadan hawshan diineed waxba ku suurageli maayo wastadallaha wuu dulaysan man ra'aa ruuxi arka annahu laa taquumu maslaxatu wa maslaxatu hayrihi biha ruuxa arka diin inaan wax ku soconayo buu dulaysanaya wuxuu arkaya ninkii diin maanta daba taagan waxba uusan qabanayn laga kala teg markaasuu la taagan yahay wahaadaani asabiilaani faasidaan inaad tiraahdo diinta iyo siyaasadda halka la kala ilaaliya waa faasid inaad tiraahdo siyaasadda iyo nidaamka dowla diin shuqul kuma lahana oo diintu waa ku aafayinna waa baatil siyaasi iyo nidaam mulki oon diin la-aana socon maayo diinan awood siyaasad lahayna socon mayso masaajidaan geli ku wardinhaya waa ku dhammaata waag dambe waxaa kusoo urursan wadaad ziyaaraysta oo haweenka faraqooda shilimaha ka furta oo xoogo iska bunaysta oo meelaha burdhagleysto wareego sakarada fero oo wuxuu yahay ba'yata midna aan ahayn waxa lagu baabiin iyo dhibka loo war aan ahayn man intasaba ila اdiini walam yukmilhu bima yaxtaaju ilayhi min asulطaani wاljihaad yani labada sabiil ee faasidan maxay yihiin waa sabiilu man ruux wadadii intasaba ila diin diintuu sheegtaa ku maxabsada caalim baan ahay buu leeyahay walam yukmilhu aan ku dhamaystirin diinkii bima yaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilayhi diinku wa min asulطaan awood milatari ah iyo waljihaadi halgan walmaal war diin aan la difaacaynin ayib oon la garab taagnayn oon dhiig ku daadanaynin oon rag la iskaga dhicin socon maysa sheekh nabi maxamed baa duca ku wadi lahaa iyo bari salawaatu ullahi wasalaamu caleyh iyo qunuud ku wadi iyo salaad tukasha iyo wardi ku wadi lahaa dhooshiisa la jabiyey dhiiggiisa baa daatay salawaatullahi wasalaamu caleyh hawsha hawl soconaysa ma dagaal uxud markii laga soo baxay ee madine la yimid buu nabigu wuxu aan lahaa qowgii dhanba ciise ay daata in la dhigi lahaa baan jeclaan lahaa waditu xadiidki jaabir cinda axmed bisanadin saxiix wuxuuri waditu waxaan jeclaan lahaa inaan gudbaadoon aalo dhanbaci ay ku dhammaan shuhadaa uxud inaan noolahay ah, waa muslimiin nabi sal slam xadiis saxiixa way sheekh tamanaa nabigu in la dhigo jabal uxud la dhigo isagoo meyd ah loo dilay fii sabiili illah yani diintan sheekh way u bahantahay timaar sheekh thaman baahid inaad bixiso wey ayib <clears throat> iyo wa sabiilu man aqbala cala suldaan iyo dadka muxuu ahaaye dowlad iyo nidaam maamul raadiyey iyo walmaali iyo walxarb walam yaqsud bidalika dagaalka iyo maalka iyo dowladdan aan ogadan lahayn iqaamat diin magacdu ka halaagay waa xolo shaydaan awood malateri iyo ciidan buu ururi diinta ilahay ku toosisa ma laha waa waxayna ku jabnaadi ama ciidanka soomaaliya xaggee aaday in badan oo kamida waxay u shaqeeyaan gaalo u shaqeeyaan etoobiya u shaqeeyan weliba dan u yihiin xaggee ku dambeeyey ninka dhannaa ee loo diyaariyay inuu dalka somaliya ka difaaca gaal iyo cadow ka difaca xaggee ku dambeeyey amaar u shaqeeya waa jaajuus axmar u shaqeeya wey salaada maraykan laga xukumo toos looga diro awa nimankii wasiir gaashaandhigga umad somaaliya o dhan cawey inaxaja masle agge ku dambeeyey soo ninka axmaarin soo kaxaysa wadaadihii maraxaan ku baabiyey maaha dulli bay kulligood ahayan waxaani sheekh ruux mar hadduusa diin lahayn ha tirsanin ayib diin aan awood military lahayn ha tirsanin shekh ta laftooda diin ma ah ummadda lagu lugeynhayaa mooyeen walam yaqsud bidalika iqaamat diin huma sabiilu lmaqdubi calayhim wala daaliin wa sabiilu lmaqdubi calayhim wala daaliin alwalu lidaaliin الnasaara wاthaniyatu lilmaqdubi calayhim alyahuud ama asiraat lmustaqiim nimanka anagu waan wardinaynaa siyaasad gelime nasaara wey oo waa lagu yaqaan dhaqankaasay lahaayeen nimankeed anagu maya diin muxuu ahay diin waxba socon mayse xeelad iyo kaarto iyo khayaana iyo bug baan wax ku wadayna waa yahuud labada dariiqba waa khaldanya waan isku daraynaa xeeladaha iyo iyo muxuu ahay awoodaha malatary iyo kitaabkaan isku laraynaa la kala saari asayf waa maqruunatun bilkitaab walkitaabu maqruunun bisayf bucithtu bisayfi waxyigi iyo sayfta mana isgelin yani waa laysoo diray waa bictha risaala nabawiya wey bucithtu bisayfi bayna yaday saaca ayib hawsha hawl sahlan maaha sheekh وأma صراط المستقيم فصراط الذين أنعمت علي أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هي سبيل نبينا محمد kala bax kitaabka qaba seefta iyo awoodda milatary iyo diinka alla israaciya waa dariiqi nabi maxamed salawaat ullah wasalaamu calayh iyo wa sabiilu wa asxaabih waman salaka sabiilahum hadday soo nooleeyeen asalafiya aljihaadiya yaa ariiqa haysa ilaahay subxana wa tacala taageero ha quweeyo allah toosiyo subxaana wa tacaala ikhlaas iyo sidqin allah ku risaaqo wahum asaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriin walansaar waladiina tabacuhum biixsaan radia allahu canhum waradu canh wa acadda lahum janaatin tajri taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada dalika alfawz اlcadiim falwaajibu cala lmuslim ruuxa muslim waxaa saaran an yajtahida inuu ku dadaalo fi dalika fi iqaamati اdiin diinkoo la toosiyo bixasabi wuscihi kolba awooddiisa dhan tahay awooddaada intay dhan tahay waad dhaqaaqaysaa nin walba taagtii bay qodax ugu tagtaa wey soomaali warkeedii lax walba lageed bay xaadhataa calaa qadri firaashika tatamadad faman waliya wilaayatan ninkii xil qabta qasada biha طaacat allah ninkii wadaada qabta waa inilaahay daacadiisa iyo diinkiisa oga qasto wa iqaamata maa yumkinu min diini iyo in wixii u suuragala uu ka toosiyo qasab maaha inaan fii aanin waaxidin fii rubuuci sumaa o dhan ba diinta ka hirgelino lakin intaan awoodnaan wadayna meeshaan ku habsanaba waan kitaabka rabbigeed baan ka sirgeynaa aladiina in makannaahum fi lardi aqaamuu salaa wa aatawu zaka wa amaruu bilmacruuf wa nahuu cani ilmunkar walilaahi caaqibatu lumuur ayb iyo wa masaalix اlmuslimiin iyo muslimiinta masaalixdu inuu istaajiyo wa aqaama fiiha fii wilaayatihi wa imaaratihi maa yumkinu min alwaajibaati wixii waajibaad u suuragalo ka istaajinaya wajtanab wuxuu ka dheeraan waxaa waajiba inuu ka dheeraada wey <clears throat> maa yumkinu min almuxaramaati ayb waba man baa soo socotay faman waliya cafwan faman waliya wey oo wajtanaba ka dheeraan maa yumkinu min almuxaramaati waxa muxarama u suuragal lam yuaakhid loo qaban maayo alana ku ciqaabi maayo bima yacjazu canhu wuxuu kari waayo intaad karta ninkii la yimaadee dabaqa wuxuu kari waayo ilahay ma saarin aakharana u ciqaabi maayo masale kaloo muhiima faina tawliyata alabraar dadka ahlu khayrka in xilka loo dhiibo ayaa khayrun lilummati alislaamiyati min tawliyati alfujaar faajir faasiqa ummadda in xil loogu dhiibo waa musiiba iyo aafiya baaba wey dadka ahlu khayrka diinta ummadda loogu dhiibo waman kaana caajizan ninkii ka tabarbalo awoodi waaya can iqaamati اdiini bisulطaani wاljihaad ninkii awoodi waaya diinta inuu ku toosiyo ku istaajiyo awood ma la tari iyo halgan fa facala sameeya maa yaqdiru calayhi biqalbihi wuxuu qalbiga ka awooda ka sameeya waducaa'i lilummati ummadda u duceeya wa maxabati alkhayr wa ahlihi wa ficli maa yaqdiru calayhi min alwaajibaat lam yukallaf bimaa yacjazu canhu sheekhu kuu soo dejiyey ninka intaba awoodi waay aan halgami karin oon xoola bixin karin oon awood ma la tari abuuri karin oon islaamka difaaci karin dhibkiisu ummadda ha ka daayo laakiin wuxuu kari kara qalbiga gaal ha ka naco ha kala dagaalamo afka haka duceeyo oo gaal haka habaaro muslimiinta haka duceeyo ayib waagii dowladda daarada u dambeysay waa annaga hiskiiska ka qunuudnay habaaray daarood ba ka goostay salaada safka dambe o dhan daarood baa ka bixin ilan dowlad baa la habaarhayaa hawiyaa xilka qabtay qunuud lama ogolaba dagaal waa la habaari murtadiinta iyo gaal dhan waa la habaaraya sheekh wax kastaad awoodi weyda afkaan ha laga nabadgalo gaalana habaar habeenkiina tukumada ilah u bari maxaa kaloo lagaa rabaa waa maxabat alkhayri wa ahli khayrka waa inaad jeceshahay ahlig ahlujihaad watawciid inaad jeclaato way kaa nabadgalaan wa ficli maa yaqdiru calayh iyo inuu sameeyo wax kasta u awoodo lam yukalaf laguma mashaqay bima yacjiz canhu fa qiwaama diin masala muhim jiddan diinta diinta islaamka tirdhaad udubkeedu iyo tiirkeedu waxaa weeye iyo mixi waxay ku wareegayso udubdhaxaadkeedu bilkitaabi alhaadi walxadiid naasir kitaab ummadda hanuuniyo sharciga waa in la helo oo lagu kala hago dastuur ooma baahna waa qoran yahay allaa dejiyey ina anzalna ilayka alkitaaba he litaxkuma bayna annaas faxkum baynahum nabi allow bima anzala allah wa an ixkum baynahum bima anzala allah ya daawuudu ina jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaqi walaa tattabic ilhawa nabi waxdarhum an yaftinuuka can bacdi ma anzala allah walaa tattabic ahwaa'ahum yani uma jacalnaaka calى shariicati fatabicha walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun inahum lan yugnuu canka min allahi shaya waina الظaalimiina bacdum awliyaau bacdi wallahu waliy اlmuttaqiin warku waa inu cadada wey sheekh leexana adiga laabudda faina qiwaama diini soma dhamayn kara cashirka faina qiwaama diini bilkitaabi alhaadi diinku wuxuu ku taagan yahay kitaab ummadda hanuuniyo khayr oo tawxiid oo sharci ah walxadiid الnaasir iyo risaas u gargaardha la rabaa risaas iyo seef u gargaartay qur-aanka waa in la helo oo kitaabka ninkii qaadan waaya madaxa laga qaado waa inagii soo maray xadiidkii jaabir nabigu wuxuuna faray inaan seeftan kula dagaalano man khaalafa haada waa inaga soo maray kitaabkan qur-aanka ninkii khilaafa tan inaan kaga shaqayno nabiguna faray bu salawaat wasalaamu calayh wadaad seef la ordaya aa kala orda qasab waaba min lawaasimihi min sifaati wadaad weeye an yakuuna macahu muxuu ahaay rasaas inay ahaato waa lawaazimta wadaad weeye haddii kale wadaad umatid ayb ninkii reer madoobe yii waan xajinaya maad ka xunta adugu eeli ee torida qaatay baal ableey intaa leeg buu qaatay waxaa le waan la xajinhayaa baytullah alxaraam baa latay iska dhig ableyda iyo bilaabaha wuxuu hi meesha soo rag iskugu maayo meesha soo rag iskugu maayo bu haa meel rag iskugu dagaa laga waa midaaya faraga qaada <laughs> ninkii wadaadka laafuda sheekh way hawshii diyaarsada wey caamiga sawid xubsameel faamilaadi maxaan ku samaynaa haddi kama dakar allahu tacaala facalaa kulli axadin ruux kasta waxaa saaran alijtihaadu inuu ku dadaalo muhiim jiddan tanna qawaacid buu sheekhu khatimaya kitaabka facalaa kulli waaxidin alijtihaadu fi itifaaqi alqur'aani waalxadiidi lilah nin waliba waa inuu ku dadaalo inuu iswaafajiyo seebta iyo caakaha iyo mxuu ahaye qalabka milatariyo kitaabka qur-aanka sida wadaadihi soomaaliya kitaabka qur-aanka dayri bay u gashan jireen ee minhaajka dayri bay u ladhan jireen waa in kitaabka iyo aakaha la isku ladhawo waad ku dadaalaysaa inaan iswaafajinno ayib muxuu ri minasad barre hanti wadaagga ku dhisan hee cilmiga ku dhisan sheekh hebel wuxuu sheegay buu hi hanti wadaagga shuuciyadu inaysan iskhilaafaynin iyo sharciga nebi maxamed waan iswaafajinaynaa diinta islaamka waxaan iswaafajinaynaa iyo muxuu ahay shuuciyada waa kufriga gaalnima kufriga tawxiid ku keen waya musiibo ayib marka waxaa la rabaa wadaadadu inay iswaafajiyaan awoodda iyo qadabka almateriya zuuga iyo taransataha iyo kitaabka qur-aanka inay iswaafaqaan baa la rabaa in laisku dira ma ah in xer baan meel loo akrinaya cilmi baa la barin xaggan la halgami mahay abaatiil wey waa khusacbalaad iyo muxuu ahay xoog dafaar lagu eriyo wey taas ilahina ummadda kuwa ku anfici maayo kuwa noocaas ee qaabka lagu tababaray ama lagula taliyey ninkii khayr la doona waa iskaga tegi doonaa insha allah facalى kuli axadin alijtihaadu fi itifaaqi اlqur'ani wاlxadiidi lilah wayaطlub inuu dalbaa laga rabaa ruuxa muslimka ah maa cindahu mustaciinan billah ilahay wax agtiisa addoon ikhlaas iyo sidqi la imow ummaddan faraha ka qaad fi dalik uma intaa kadib addunya takdum اdiin haadihi hiy albeliya ma ogtahay sheekh waxaanu ka dhignaa addiinu yakdum dunya masaalixeedna adduunka ahayd iyo danayna shaksiga baan diinta ku siraynaa maxaa nalagu galay shekh shariifka muxu nagu siray diin ba noo soo maray ayib wixina galay soo ma ahay soomaaliya laakiin diin inaysan rabin marar badan oo kamid waa dareemaysaa caamadu in badan oo kamid ah diinta ma doonhay way waad garanaysaa nimanka tartamay ninkii sacad iyo ninkii saleebaan jaamac iyo oday kaleo saleebaan u tartamay dowladdii u s ee hawiye u tartamay doorashaa la qabtay xamar bay ka dhacday raggii joogay baa iga sheegay anu markaa joogin ayib haddana waa la helhayaa maxaad nagu maamulaysaa baa lay sharax mashruucaada siyaasadeed odaygii baa lay saleebaan sharax kitab qur-aan la soo baxay kitaabka qur-aanka iyo alla wuxuu yidhi iyo soomaali inay walaalo tahay wixii hore dhacayn la iloobo baa idinku maamulahaya dacdig baa mashruucaasa soo daa laba bastolo la soo baxay taas ay ku maamulhayaa daaroodna xuduuddaan jirsinayaabuu isagaa la doortay boqol kiiba sagaashan iyo sideed cod buu helay shmd taarikh jirta wey ma joogto soo joog ah, saas wey somaali <laughs> warkeed wa kaas lama doonahaya sheekh wax la doonahaya ma somali dhibkeed waa dhib badan yahay somaali waxay u baahantay tarbiya badan lixdankii eh, eh, oo oh, saas ibna aadama yo bna aadam anta muxtaajun ilaa nasiibaka min addunya waad u baahan tahay eh, nasiibkaada iyo dheeftada adduunye eed ku noolaan karta inta biilkaada ah fima aataaka allahu daar alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya waaxsin kama axsan allahu ilayk wa anta adiguna ilaa nasiibika min alaakhirati axwaj nasiibkaada aakhiraad oga baahi badan tahay nasiibkaada adduunyo fain badaأt hadaad ku bilowdo bnasibka min alaakhira mara binasiibika min adunya fantadamtahu intidaama cafwan hadaba haddii hawlla qaban maxaan ku bilaa fain bada'ta hawsha iyo waxqabadka binasiibika min alaakhira ku bilow xadigaada iyo cibaadadaada iyo diinkaada horta boltoosi biilkaa ku dambeeye mara wuxuu sii marhayaa nasiibka aakhiro wuxuu hagaajin wey oo islaaxin oo uu hagaajinaya wanaajinaya binasiibika min addunya faintadamathu intidaaman aakharadii iyo adduunyadiiba marka isla qoob qaadahaya isfahmahayaan markaad laakiin ku horrayso waa akhri arrinka aakharo oo diinka ku horrayso kii adduunyuu sii qadanhaya uu ku shaqaysan waa isla falgelahayaan hawshaadu marka uu ku hagaagayba siday nabiga ugu hagaagtay salawatullah sl aleyh ama fantadamtahu oo marka laga dhiga dee faacilka laga dhigay muxuu ahay ninkii muslimka ahaa oo damiirka loo celiya ama fantadamaathu intidaaman wain bada'ta binasiibika min addunya addunyada ka soo bilood waad gadan tii adduunya midigtaad ku qabatay aakharana bidixda waa waxaada jireen haddiiba la qabtaba xataa qolyan aakhara nin jiray faata nasiibuka min alaakhira kaa ku dhaafahaya wa anta min addunya calaa khatarin addunyada khatar baad kaga socontay wax kuu hagaagi ama kuu xirmi ma jiro wa daliilu dalika hadalka mucaad waxa xoojinaya ma rawahu tirmidiyu can nabi anahu qaal man asbaxa walaakhiratu akbaru hami ninkii waa bariista bimacnaa saara oo ahaada ah xaalkiisa u noqdo waalbaalkiisa u badan ba aakharu ka fikra diintiisi islaamnimadiisi tawxiidkiisi jamaca allahu lahu shamlah ilahay baa arrinkiisa ururin arrinkaada adduunyo allah ku ururinhaya wa hinaahu fii qalbi qalbiga hodantinimo loo gelin iyo kalsooni iyo deganaansho iimaan baa loo gelinhaya wa aatatu dunya adduunyada u iman wahya raaqibatan iyadoo son tolon adduunyada iyadoo qasban baa la keenaya allah xukumi ma allah kuusoo hogaamin waman asbaxa wadunya akbaru hamihi markii ninkii caalimka la yidhi haddaadan dhihin alqur'aanu makhluuq kun dinaaran ku siin jira sanadkii waan kaa goynhayaa wuxuu hi goosta wa fi samaai risqukuma tucduun nin ganacsado maalqabeenoo khuraasaan joogay baa ka warhaya ninka sheekha caalimka ah in biirkii laga gooyo carruurta ay baahan yihiin ilahay dartiina loo ciqaabay wuxuu ihi muxuu boqor ku siin jiray sanadkii kun dinaar kun dirham bil kasta shan boqol dirhama bixinayabu bil kasta sabab maxay tahay sabab waaba muugtay waaba sakraad weeye bishii waa kuso m waan dhanayn he boqol ma dhan waan dhanayn baa kuso hagaagay wuxuu yihi iska daa bil kasta shan boqol oo dirhan baan bixinaya halkaana ka wad weligan hayeeli ruuxaadu alla isku xidho ilahay baa furahaya ayib w f d baan cayna roob baa bilowday beerhi baa baxaaya meel kasta nicmo iyo naxariis baa ka dhacda allahna isku xidhay waxaaso dhan waa in la xaaqa wey sheekh ummaddan dhulkay abuuran ilahay baa u gargaari roob bay heli waa israaci waxaa la joojiy baktigan ummadda laga qabto meeshii mxuu ahay la roob dooni lahaa ee istisqaal lala iman lahaa ee lala baryi lahaa baa loo carar heeyahana soo galan samafaleed adduunkan u qali maxaad leedihin maxaad codsanaysaan baaqa ayaad gaadhsiinaysaan allaan gaadhsiinayna cid kaada ma rabno ilaahay khayrkii buuxiyda qulubtaanadii sheekh shacabka markuu dhib ku dhac ilahay baryi lahaa ee roob dooyi lahaa ee ducaysan lahaa ee qur-aan akhrisan lahaa ee sadaqaad la bixi lahaa soomi lahaa waxaa leedahay halkaas ma un iyo malaggeed galo ma dacafeeyey waman asbaxa ninka waa beriista wadunya akbaru hami asagoo adduunya aad iyo aad ay ugu weyn kana fikirahaya faraqa allahu calayhi daycata baylhiisa rabbi kala tuurahaya xadhigaad xidhaba waa la furahaya kii aad waa go'ahaya wax hagaajisa waa kala boodahaya faraqa allah kala tuura calayhi cala saaxib dunya daycatahu baylahdiisa wa jacala faqrahu bayna caynay faqri baa barta loo saari qobgiri baa dili walbahaar baa dili asagoo dheragsan buuba shilin bixin nafsi baa qaban wuu neef tuurahaya walam yaatihi min addunya adduunyana ka heli maayo ogana iman maayo ilaa maa kutiba lahu wixii loo qoray waxaan heli maayo wa aslu daalika aslu daalika waa maxay adduunyo in la gacan beexeeyo aakharana midigta lagu qabto allana laisku xidho asalka waa maxay wixii lagu abuuraaba ahaa weeye aakharo waxa dhan lagu sameeyey alla kuu samaystay ee ku abuura aakhar ahayd waana ilowdaha de wa aslu kama qaala allahu tacala wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun maa uriidu ka dooni mahayo minhum min risqin anugu ka dooni mahayo bimacnaa ayagu inay is irsaaqaan wey naftiisa ruuxu inu irsaaqo qole waxay dhaheen me allah asoo isku jeedaa wamaa uriidu kana dooni maayo an yuطcimuunii kayrkooda inay quudiyaan oo cad kala wax siiyaan anaa siinhaya ama aniga isiiyaan aniga isiiyaanna waxaa wey ilahay ummaddiisu ujeedaa ayib <clears throat> maritu ya bna aadam maritu falam tacudni oo kale wey isku baab bay gelahayaan ina allah huwa arazaaqu du lquwati اlmatiin fanasأl اllaha subxaanaه wa tacala cadiim an yuwafiqina inuu waafajiyo wasaa'ira ikhwaanina muslimiinta intooda kaleba wa jamiica almuslimiin oo dhanba lima yuxibuhu lana ilahay wuxuu noo jecel yahay wayardaahu min alqowl walcamal fainahu la xawla walaa quwata ila billah walxamdu lilah rabbi alcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala alihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira intaasuu cashir ku egyahay kitaabkii dheeraa ee siyaa sharciya ilahay subxaanahu wa tacala sheekhi alifay shekh islam ibn taymiya ajr ha ka siiyo xasanaadkan ha ku daro dambiisa ha ku dhaafo inagoon wixii aanu ka fahanay ilahay subxana wa tala nagu anfaco wixii aanu jabinay ama aan ku joogsanay aan ku khaldan allah noo cafiyo ummadda dhegaysata ama maqli doonta ilahay inuusan ku aafaynin baan ka baryaynaa insha allahu tacala berri fasax baa tihiin isniinta wixii su-aalo qaba iyo khulaasada kitaabka iyo ma hiya dowla islaamiya wabilahi towfiiq waxyaala sheekh uu ka hadlay baan ujeedaa waxaad moodaa marka dadka su-aalaha soo qoray dad badan oo ka midu ah inaysan joogin casharka oo galabta soo xadirinaya moodaa sida daraaddeed waxaan leenahay waxaa la yidhi casharka hala dhegeysto cajalada hala dhegeysto hadday rabto xuseen badan ha noqdee ayb su-aasha koowaad waxaad moodaa saa-ilku inuu maxaa la yidhaahdaa eh, dadka mustamiciinta uu wuxuu leeyahay sheekh afidak allahu eh, rag aslaaxa ka mid ah ayaa waxay leeyihiin eh, kitaabka waxaa haboonay inaad akridaan mar hore bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd eh, waxaan filayaa kitaabku waxaa loo jeedaa kitaabka asiyaa sharciya eh, kitaabku waa kitaab qiimo badan asaga keligii in la akhriyo shardi ma aha eh, muhiimadda wuxuu xambaarsanaya ummaddu inay taqaanun baa muhiima kitaab gooni ah ummadda aan u dirayno oon kitaabka ilaahay ka ahayn ama sunnada nebi maxamed dawaawiinteeda aan ka hayn ma uu jiro kitaab kasta waxaa loo akhriyaa limunaasaba ama kolba inuu waaqaca isagu ay la qabsan karaan ama dalabada uu dan u yahay ama mustawaha ama heerka aqoonida ardaygu uu leeyahay oo asaga u roon yahay baa loo akhriyaa munaasaba ikhtiyaariya un um wey wax isaga laakiin goon ahaan asaga ku xidhan ma uu jiro ee muhimmaddu waxaa wey nuxurkiisa wuxuu xambaarsany ummaddu inay garanayso oo ninka qaadiga ninka imaamka ninka siyaasiga uu la socdo taas waa middaas midda labaad kitaabka waa la akriyay dhowrka hor baa la akhriyay wadaadaha itixaadku waa akhriyi jireen xataa jadiidyadu way akriday iska badaa muxuu ahaay cid kale nimanka sakaraadka ah way akriyeen marka wahaabiyadu kitaabkan kitaabkooda weeye anuunba hadda xilligii igu horreysan akriyay ahaa laakiin waa kitaab la akriyi jiray ummadduna ay la socotay cuduna ay yaqaaneen nuxurkiisa wuxuu xambaarsan yahay wabilahi tawfiiq saailkan eh, wuxuu leeya sheekh culummada ah ayaa waxay leeyihiin eh, xilligan looma baahna in waktigan looma baahna in eh, masaa-isha qaarkood la cadeeyo siyaas siyaasa sharciya macnaha su-aashaasi in laga jawaabo ma astahaysho sida yarta aniga maxaa yeelay waa su aalaan caddayn waxa uu ruux wadaadku leeyahay wadaaduu cidda yihiin ma caddo ma wadaaddo cristana mise kuwa islaama war ooma hayno makhuraafiya mushrikiinba mise wadaadda muwaxidiina war lama hayno ma nimankii aanu ishaynayba mise waa muxuu aanu taageerayna war lama hayo waxaan kaloon caddayn intaaba hadii laga soo tago waxaan caddayn waxa uu ka hadlaya wadaadku ee uu leeyahay xilligan in la caddeeyo siyaa sharci way khilaafsan tahay maxaa waa kelima mataata oo dhan kasta u jiidmi karta margi weeye su-aashu nin waliba hadii loo fasaxo la yidhaha nin walba wuxuu ka cabsado ee uu maanta ku dhiiran waayo ha yidhahda siyaas sharci waxay keenaysaa in la qariyo laakiin waxaa weeye dadka muslimiinta ee culamada waajib waxaa saaran aan saarayn caamada iyo shacabka kale waajibka saaran waxaa weeye inay naftoodaba ha ku baxdee diinta ummadda ay u caddeeyaan mahmaa kalafat duruuf bal min qawaacid alfiqi waxaa ka mid a ana alcaalima laa yatarakhas ninka caalimka ee qudwada ay ummadda ku dayanayso rukaska asagu qaadan karo allahuma inuu keligii meel cidla jooga mooyeen ruksooyinka hadduu qaato caamadu waxay u qadanhayaan inay diin saxa tahay meelaysan lahayn bay dhigahayaan ninkii mutay garab marin hayaan ruksada mawaadicdeeda iyo amaakinteeda iyo asbaabteeda iyo axkaamteeda ma yaqaanaan wadaadku wax kasta uu ku tarakhuso yay kaga dayanhayaan xugmi laasimana moodi hayaan sidaa darteed xifaadan licaqiidati lumma wa diiniha iyo cilmigeedii iyo si loo ilaaliyo waxaa la yidhaha caalimku laa yatarakhas fii bacdi masaa'il اddiin mar waxaa la yidhi alixtiyaatu laa yuftaa san ummadda ciiri loo gelinin ninka caalimka waajibka saraxo u caddeeyo sidaa darteed baa ambiyada loogu diiday xataa fi likrah inay gaalnimo ku hadlaan xataa haddii la qasbo waxaa waajib ambiyada ku ah in la gowraco aysan marnaba ku hadlin wax gaalnimo ama kufri ah maxay ummad o ku fasaadaysa ninka wadayba haduu gaalnimo ku dhaco ee hogaaminayay warkiiba jooja hadda ummad inteedin kale culummadu masaa'il iska nadari ah oo iska ijtihaadi ah ood odhan karto xilligan show dib u dhigi lahayd xilli kalaad jeedin lahayd way jirtaa laakiin masaa'ilka diiniga ee ummadda ay u baahan tahay caamka waa in la cadeeyo fi kulli zaman wa makaan xataa zaman ulistidcaaf oo nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh halkaa lagaga istaagayay oo madheer la saarayay oo la ceejinayo xamaga lagu dhagahayey oo saxaabadiisi la shaabuugayey oo la garaacahayay ba alla wuxuu ku lahaa fasdac bima tu'mar wa acrib can lmushrikiin wuxuu lagu amray nabi allow cadde oo bujo bannaanka dhig baa layidhi waana fi marxalati alistidcaaf bay ahayd famaa baaluka marka cinda alqudrati muxuu ahaay walhalabati wsulta culama muslimiintu waxay leeyihin muslimiintu saddex marxaley ma hadda ka horna waynu tilmaannay marxalat alduhuur walquwa markan innagu aynu sarrayno oo gacantana sar aynu leenahay diin ahaan iyo cilmi iyo awood malatariba waana sida aan u badnayn weeye min nabiyina muxamed bacda alhijra ilaa waa dhoweyto waxaynu ahayn waxaa weeye dadka ummadda u qiimo badan u sarreeyo u xoog laga cabsado marxalatu duhuur walquwa qaab baa loo dhigaa loona fasiraan loona hogaamshaa diinka waxaa xiga marxalatu aliltibaas marka ay diintu iyo baatilku isku dheemo oo xaqi baatil la moodo oo baatilka xaq la moodo oy sunnadu bidca noqoto oo bidcadu sunna laga dhigo oo shirkigii tawxiid noqdo oo tawxiidka shirki noqdo oo gaalkii mujrimkaa uu muwaxid noqdo oo walaalkaaga muslimkaa uu cadow noqdo marxalatu iltibaasi alumuur waa mid aynu hadda marayno wey ninka muslimka maanta ma yaqaan yuu taageeraa yuusa ka hiliya yuu u hiliya yuusa ka hiliya ma yaqaan maxaa saxan maxaa khaldan ma yaqaan dadkii waa la wareeriyey caamo iyo culamaa usuu iyo malaaxido iyo zanaaduqo iyo niman mukafakiriin loo yaqaano badankood ba khariban yahay baa ubbande wareeriyey oo rogay oo zaczaca iyo zalzaal ku sameeyey caqaaiddu tawaabidoodii xilliga iltibaasku u dhaco culmadu waxaa waajiba likulli calaa kulli caalimin wa qaadirin calaa bayaan alxaqi an yubayina walaa yatarakhas inuu qariyo oo ka rabaabo ama sarbeeyo ma ahe waa inuu bareero fasdac bima tu'mar haddii iltibaaska mawqifka la qaadan waayo oo nin kastaba uu wareegeysto sidii rtisisan shiidahaya uu wareegeysto waxay leedahay haddii waxaa soo degday marxala ila marxalatu alindiraas inay diintu baaba'do oy indiraasto oy daxaysto oy xaab sarto ilaa macaalimteedii bay tirtirmaan oo usuushada la garan waayo waaga dama dadku ay ku barbaraan bidac iyo shirkiyaad kadibna diin loo qaato adrakna aaba'ana marxalatu indiraasi intaan la gaadhin waxaa daawaa cinda aliltibaas in xaqa la caddeeyo walitastabiina sabiil lmujrimiin wakadalika nufasilu اlaayaati walacalahum yarjicuun wakadalika nufasilu اlaayaati walitastabiina sabiilu اlmujrimiin xaq waa inuu caddaado masalaة الtabyiin waa laazim waajib fi hada اdarf wa fi hada alxaala marxabaة اliltibaas baynu ku jiraa indiraas weli mayna gaadhin mar la soo maray way jirtaa fii bacdi اlasmina iyo amaakinta qaarkood way jirtay marka wadaadku wuxuu asagu leeyahay anugu xilligan waan qarin hayaa bal asaga hala weydiiyo lakin anigu saasay ila tahay wabilahi tawfiiq iyaku barak allah fik asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum assalam waraxmatullah barakatu loogama qiyaas qaadan karo miyaa ee daliilkan yuqaatiluuna islaamka oo yadacuuna ahl awthaan qabuuriyiinta la dagaalamaysa ahlu tawxiidka misana dhaafaysa oo la saaxiiba la saaxiibaya gaalada ka wahasha waxay la tahay saa-ilku waa khayr doon laakiin meel gaaban buu tagay yuu fadhiistay nimanku yuqaatiluuna ahl islaam wayadacuuna ahl awthaan waa dhaafeen niman khawaarij ah oo dhiigga muslimiinta banaystay bita'wiil lam yakun saaiqan tawiil saaiqa maahan tawiilka la yimaadeen sida marka la taxqiijiyo laakin ictabarahu tawiilan saaian kaiiru min alculamaa yaa ictibaariyey si kastaba noqotay nimankaasi niman waxay ahayn kufri kale iyo shirki kale aan ku dhicin muslimiintii qiimaha badnaana u arkay inay khaldayeen kadibna ku ijtihaado saa u laayin nabiguna tilmaamuhu ka bixiy waxaa kow ka ahayd inay muslimiinta baabiyaan laayaan gaalna uu ka nabadgalo nimankan hadday marka sidai khawaarij noqon lahaayeen waxbaaban ka odhan lahayn laakiin nimanka khawaarij waa ka daran yihiin khawaarij in nimanka lagu soo qabtona waa dulmun lilkhawaarij dulmi iyo xadgudub khawaarij loo geysta wey nimankan waa mushrikuun gaalo wey imaa murtaduun wa imaa kafaratun asliyuun liannahum lam yasix lahum iimaanun haabit islaamun saxiix fi yowmin min alayaam kufriga hore shirkiga ahaa bay hadda waxay ku dareen muwaalaat اlkaafiriin bay ku dareen iyo muxuu ahaay in lala dagaalama muxuu ala baabiyo ahlu tawxiid marka nin shirkiba ku jiray iyo kufr ama murtadba horaan ahaa oo kadib ku daray muxuu ahaay inuu muslimiintii baabi'iyo waa murtad muxaarib ah murtadka laba qeybood midna waa muxaarib midna waa musaalim walaslu fi lmurtadiina waa inuu muxaarib noqo ku badanba waa la yaqaanaa laakiin in khawaarijii nimankan laysku soo qabtaa khalad ah markaynu ka hadlayna nimankaas nimankan suufiyada ee shirka ummadda ugu yeedha kuna dagaalamaynu ujeednaa caamada iyo shacabka iska maqla dariiqa la raaca iyo reer qaadiriyaa tahay ama muxuu ahay reer zaylciyaa tahay ama reer nawiyaa tahay iska wardiya iska tukadaay kuwaa kaba hadlaynaya shacabka nimanka tawxiidka la dagaalama shirkina ummadda ugu yeedha ilaahay khayrkiina caabuda gaalana hadda olla ka dhigtay asalna waaba la yaqaani hawsha hogaamin jiray taariikhaanna u lahaaba inay gaal la olog noqdaan kujaal noqdaan nimankaa murtaduuna cindii waana mushrikuun ma kafara asliyuun ba mise waa murtaduun waxa waa qowlaani liama dacwa najdiya waxaana aniga raajixsanay murtadiin yihin wabilahi tawfiiq marka khawaarijan lagu xadgudbin niman ahlu khayra weeye marka loo fiiriyo mushrikiinta suufiyada hada bilahi tawfiiq waxaa tiri waa mushrikiin waa khasaaran karaa ma addoonsan karnaa naagahoodna waa muxaaribiin dagaalkana dhan ayay ka yihiin nimankooda eh, nimankooda sida loola dhaqmayo haddaan ula dhaqano bismi illah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin amba bacd waxaad moodaa weli inaan isfahamay ila tahay murtadiintu axkaamtay leeyihin waa in la daraaseeyo almurtad labaatan xugun buu ku khilaafaa gaalka asliga ah murtadku labaatan xugum cinda aimati shaaficiya cishriina mas'ala buu murtadku ku khilaafaa fi lkaafir اlasl minhaa waxaa ka mid a ninka murtadkaa heshiis lagama geli karo fidye iyo maal lagama qaadan karo haddii la qabto dil mooyeen dayn ma laha inuu toobad keena mooye jizye lagama qaadan karo wadan islaan kuma noolaan karo ma joogi karo murtad kuu yimid ood gacanta ku dhigto la daynaya waxaa ka jira asafiir aw arusul murtadiintaad dagaalamaysa hadday soo diraan ergey fariin wada iyo dhambaal ku saabsan hawlihiini dagaal iyo wixii dhexeeyey intuu noqonaya waan daynaynaa walowlaa ana rusula laa tuqtal la darabtu he cunuqaka nabiga sal l slam haddaan sufarada iyo rususha aan la leeyayna caad ahaan iyo sharciga islaamka waa ku dili lahaa buu ku yidhi wakiilkii ergeygii ka socday musalimat lkadaab idan haweenka murtadiinta iyo caruurtada oo laba qaybood haween riddada uu ku dhacay ninkaa taageersan kana qayb qaatoo ku xugum ah haddii la qabto waa la dili waa la baabi'in madaxaa la qaadahaya sida ninka loo dilay baa loo dili almurtada iyo murtidku murtadku waa isku xugum lab iyo dhadig cafis ma laha dayn ma laha inkastoo mas'aladu saxaabada isku khilaafeen oy barkood qabeen istirqaaq baa lagu samayn karaa haddana madabka raaji waxa waay waa in la dilo man badala diinahu faqtuluuhu sawaءn kana dakaran aw unha kala qaad ma laha ima alislaam wa ima sayf carruurtoodaa kusoo hadhay dumarku waa saas hadday marka gaalnimadii ridadii islaantu ninkeeda ku raacday ninkay ku xugum tahay sidii loo dilaa loo dili la addoonsan mahayo la qaban mahayo waa la gowracayaa inay toobad keento mooye oy wixii ka noqoto mooye haddaysan wixii ku raacin oy ka beri noqoto oo marka wuxuu ku haysto waa gabadh muslimadoo la qasbado oo la xoogo wey markaan kasoo soo daynaya islaamkeeda kamid noqonaysa oon ka qaban caruurta soo ma aha caruurtu hadday ku dhasheen xilliguu murtadka ahaa inay dhasheen qabla riddatihi iyo inay dhasheen bacdi riddati baa loo kala qaadaa bacda ridda hadday dhasheen awlaadu wa awlaadu اlmurtadiin hum min aabaa'ihim xilligaan dagaalamayna aan baasha miisayna in gantaalka qayban wixii ku dhintaay ilmo murtadoo dhinta weeye hum min aabaa'ihim fi اlqitaali wa fi axkaami اddunya haddaynu qabanno kuwa yararka ah istirqaaq baa ka furan waa sidai ay saxaabadan ku tageen laakiin ilmihii dhashay qabla riddatihim muslimiin wey ilmihii dhashay qabla ridatii waa muslimiin xukumkaas waa kuwa yaryarkaan qaan gaadhan wey ama carruurta yaryar qaan gaadhay carruurta qaan gaadhan ujeedaa ama qabla ridda ha dhasheen ama bacda ridda ha dhasheen waxaan la eegayaa aabbahood iyo waalidku wixii ma ku taageereen mise waa ka beri noqdeen hadday ku taageereen haddee aabbihii lamid waana qaangaar mukalafa ma og tahay hadduusan ka beri noqonina haddii aabihiiba kuxum haddu ku beri muslimiinta ku xugum yahay waad garanaysaa waxaynu ka hadlayn waa ilmaha yararka waxaa loo kala qaadhayaa man wulida bacda riddati alwaalid iyo waman wulida qabla ridat اlwaalid labadaa xugun bay kale leeyihiin marka murtadka xukunkiisu waa gooni ay kutubta fiqiga intaad qaadaan gooni u daraaseeya muraajaceeya kaafirka asligaha ah iyo murtadiin axkaamtooda is dhex gelin adal bilahi towfiiq masaladaas waxaan ku faahfaahiyey cajalkii la odhan jiray eh, taqriir اfuqahaa wa tafriid sufaha lagu laabto ka soco su-aasha saibkan wuxuu leeyahay dowladda aan shareecada islaamka ku dhaqmayn ciidamadeeda ma laga noqon karaa bismi اllah wsalaatu wasalaam ala rasul lah alih wasaxbi ajmain waxaynu soo maraan filhayaa wطaa'ifatu ida اntasara bacduha bibacdi maxaa la ictibaarinhaya cinda اlmuslimiin wa cinda jumhuur اlfuqaha wاlculamaa anahum طaa'ifa waaxida ka rajulin waaxid dowladda murtadada iyo ciidankeedu waa isku xugum ciidanka waxaa loo dhisaa liyuxaafida wayaxmiya annadaama alxukuumi ciidanka dowladda dhan waxay ku taagan tahay bijeyshiha wa casaakiriha wa junuudiha ma tahay mise ma ah ciidanka loo amaamadoo loo dhisay in nidaamka kufriga uu ilaaliyo ninka asagoo garanaya ka qayb gala asagoo hawshaa garanaya nidaamku inuu nidaam kufri yahay inuu nidaam ridaa yahay inay nimankan ridoobeen asagoo garanaya ka qayb gala kadibna ka qayb qaata acmaashii lagu taageeraya dowladda asaga waa kaafirun murtad xukunkiisuna waa xukmu ansaarihi dadku u gargaarahayo ayuu ku xugum yahay saa darteed la kala qaadi mahayo sufarada iyo danjarayaasha iyo muxuu ahay ciidanku kulli waa isku xugum aطaa'ifa almurtada ida intasara bacda bad waa xukmuha xukma waaxid wey allaahuma nimay darro u geysay oo annagu aanan ogeyn iyo nin mustakraha oonan ogeyn ama xukunka adduunyada kulli waan isku qabanayna waan isku jabinaynaa uma yubcasuuna calaa niyaatihim yowma alqiyaama allay taa u taallaa laakiin waxaa weeye ciidanku iyo saraakiishiisu iyo dowladdu hadduu nidaamku nidaam riddo yahay ninkana uu og yahay saasna uu ku galay waxaa inagu adduun xukunka daahirka waxaanu ku xisaabaynaa inuu murtad yahay kuwaasuna ku xugum yahay sidaas wey mas'aladu tafsiil ha la geliyo tafsiilka waa tafsiil baatina aakharuna shaqaynaya adduunka ma shaqeeyo qad yakunu fihim اlmukrah waqad yakunu fiihim اljaahil bijahli macduur waqad yakuunu fiihim waxaan leenahay nin mactuuho majluulo waalan oon mukalafba ahayn annaga hawl hawshaan noo taalla aakhare alla u taalla hawshaas kala saaraysaa laakiin annagu waxaa weeye kulligood waxaani ciidan u ateedo difaacaya nidaamka kufriga weeye waa la isku jebin uma yubcaثuuna calaa niyaatihim allah subxaanaه wa tacaala oo qaadir ah inuu kala saaro daalimka iyo madluumka iyo khaa'inka inuu kala saaro isagoo awooda oo kala tamyiiziyo oo weliba awooda nin kasta intuu meeshiisa ku dulo inuu kii ka dhex saaro ayaa rabbi isku jebiyey jeyshkii yakshu jaysun alkacbata faida kaanuu bibaydaءa min alardi khusifa biawalihim waakhirihim uma yubcaثuuna calaa niyaatihim haadaa هو saxiix waana qaacida islaamka ee shaqaysa wey taas baa asal ah hadduu asagu ku ijtihaaday inaysan dawladu riddo ahayn oo uusa ula shaqaynayo alla isagay anfacaysa laakiin nagu haddaanu ku ijtihaadnay inay dawlo riddaa tahay nactabiruhu naasiran wa muciinan wa musaacidan wa musaanidan lilmurtadiin xugun buu ku noqonaya alla aana kala xugmin wa rabbaka yaqdii bayna yowma alqiyaamati fima kanuu xado xaggana aysan gaasisnayn lacagta la cayimay ma gacantaa laga goynaya <clears throat> waynu soo marray maxay la tahay masalada iyada ah tacsiirun bu ninkaa leeyahay ninku hadduu waxado xooluhu xadayna aysan dhannayn nisaab uusan dhannayn laba garaam iyo wax yar uusan dhannayn oo dahaba ah. <clears throat> hal garaam iyo waxaan u jeedaa hal garaam iyo wax yar uusan dhannayn waxaan leenahay tacsiir buu leeyahay waa la ciqaabi waa la yar waa la xidhi waa la yarha cadaadin waa la canaan garacan waa lagu dari xabsin waa lagu dari calaa ma yarahu alqaadi walwaali bay ku noconaysaa laakiin xadkiga cangoynta ma laha adaa bilahi towfiiq ayuu gacan u gooyey haddii ay jirto macnaheed waxa way nabigu alay slam inuu intaa wax kale u gooyey macnaha illah wasalaatu wasalam calaa rasuuli illah wasaxbi ajmaciin ama bacd eh, nabigu salawaat ullahi wasalaamu calayhi in hamanu mijanin gaashaan lacagtii u xidhan uu gacan u gooyey ama uu ku qadaray waa sugan tahay rubcu dinaar in gacan loo gooyan way sugan tahay rubcu dinaarkuna afar dirham ma ahe waxaa weeyaan waa saddex dirham saddex dirham wey haddana culmadu waxay ku qiyaaseen marka garaamaadka loo laabto hal garaam iyo wax yaroo lix riiga ama kasii yarba weeyaan marka intaas wax ka yar gacan looma goyn karo nabi maxamed ooma goynin ma meel loogu goyo anagu laa fi taarikhi اlislaam walaa fi taarikhi maxamed salawatu llah waslamu alayhi marka xadkaasi weeye niman ka badiyey oo yidhi casharu daraahima wax ka yar looma goyn karo axnaafa waa jiraan laakiin intaas wax ka yar gacan looma gooyo waa mutafaq mutafaq weeye ayadoo looma goyn karaba niman baa taagan axnaafu ayuu kordhiyey laakiin rubucu dinaar oo u dhigma saddex dirham oo u dhiganta hal garaam iyo lix riigo u dhiganta waxaa weeyaan wax ka yar dhacdhaan looma goyn karo nabi maxamed ooma goynin adaa bilahi tawfiiq wayaak barak allah fik ahlulbidac miyaa ku badan bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wa alih wa saxbi ajmaciin ama bacd waxay la tahay kitaabkaas cariduljahl wa aharuhu fi masail ictiqaad la yidhaahdo aniga fii taqdiiri wa nadari kitaab muhimun jiddan ah wey kitaab aada u qiimo badan oo fiican wey mawduuca uu cilaajinayana aada iyo aad xaqiisa u siiyey naqli badan iyo taxriir badanna uu ku jiro taa macnaheedu ma aha kitaabku boqolkiiba boqol wuu saxan yahay oo aba allahu subxaanahu wa tacaala inuu sugnaado asaxo ilaa kitaabah kitaabkii alla mooye wax kale inuu saxnaado alla waa diiday imaamu shaafici konton koor buu saxay risaalada arisaala risaalada yarteed aragteen konton jeer buu saxay musari wuxuu leey waxaan ku dul akriyay akara min khamsiina mara baan ku dul akriyay shaafici rabiic sidoo kale asnayn badan buu ku dul akriyay wa maca dalika imaamu shaafici mar kasta waxbuu ka saxaayey ruux waa bashar waa bini aadam waxaa geli kara akhtaa waxaa geli kara muxuu ahay ilduuf surmaseegtayn gabadhac waa yeelan kara ama mawduuca good iyo manhajiyada uu ku socdo sheekhu waa sugan yahay waana kitaab fiican mana filaya hal mas'alo oo waa khilaafsan qawaacid ahli الsunna waاljamaaca wa madhab jumhuuri ahli cilmi in kitaabka ay ku jirto ma filaha waxa keliya ee lagu naqdin kara waxaa weeye annahu yanqul can bacdi ahli اlbidac masaa'ilka uu taqriiriyey yaa markuu ka hadlayo mararka qaarkood wuxuu soo guuriyaa ayami ahli bidac aqwaasha uu soo guuriyaa sida sawaabkuna waxaa weeye fi naql can ahli اlbidac in wax laga soo guurin karo oo aqwaashoo la keensan karo oo la istinaasi karo oo la istishaadi karo haddaysan nagu khilaafin fi usuuli اtalaqi wa masaadir talaqi waxaana masalada faahfaahiyey ninka iskale manhaj اlistinbaad min alqur'aan اlkariim adoctor fahad ibn cabdil mubarak alwahbi ayaa faahfaahiyey masaladaha alla maraajaceeyo bal culamadu waxay raajix ah gaalada in makhaatidooda la qabsado cinda daruura shahaadatu kaafirin sawaءn kana ahla kitaabin aw mushrikan wasaniyan cinda asafari wadaruura in makhaatidooda la qabto ayaa ka mid ah masaailka qur-aanku ka hadlay sunaduna ay cadaysay meel athaaru eh, saxban ay ku timid xanabidana ay rajaxeen oo madhab dhan ah usuusha uu taqiyaa sheikhulislaam iyo keyrkii waa maxay in iska daa muslimiin ahlulqiblo oo mubtadaca ahe eh, in gaalada hadday wax saxan la yimaadaan laga aqbali walow ata araafidiyu waalyahuudiyu wاlnasraaniyu biqowlin xaqin saadiqin aqbaluhum sheekhu leh hadday ahlulbidacu la yimaadaan qawaacid iyo masaa'il tuqarir maa calayhi jumhuur اlmuslimiin wاlfuqahaa naqbalhu sheekh marka waxaan leeyahay kitaabka caaridku waa kitaab fiican in sha allahu tacaala mar baan isku daya isaga intaan talkhiisino inaan muddo gaaban ku akrino in sha allahu tacala talkhiis wixii uu ku khaldamay ama lagu mulaaxaday inaynu ka jawaabno masaa'ilkuu ka tegay na aynu xoojino masalan markuu marayay alfarq bayna masaa'il الظaahira wاlmasaa'il الkhafiya markuu marayay aqwaashii isaga taageerdeeda badan buu ka tegay nuquul aada u fiican oo qayimo ah min almadaahib alarbaca ayuu ka tegey minha waxaa ka mid ah naqli qiimo badan oo uu leeyahay shaykhu alxanafiyati abu zaydin addubuusi oo aada u qiimo badan oo masalada ku kala saaray wuxuu ka tegay naqli uu leeyahay alimaam ibn cabdilbar oo uu leeyahay mana khilaafaya asalkan asaga ilaa jaahil jahaladun baa khilaafsan buu leeyahay waa afar naqli oo uu kala qaadahayo almasaa'il aلظaahira almasaa'il akhafiya badhna uu u tiiriye weliba inuu yahay madhab muslimiin oo culamaa iyo jumhuurtooda uu yahay mana khilaafayo ilaa jaahilun iyo nin hadda diinta ku cusub mooye naqligaa muusan keensanin wuxuu ka tagay nuquul fara badan ilaa afar ah oo uu leeya ibnu qudaama raxmat ullahi tacala caleyh oo weliba ijmac uu soo guuriyey wuxuu ka tagay naqli uu leeyahay shekhu islam ibnu teymiya fii majmuc alfataawa mujalladka ko iyo tobnaad safxada afar boqol iyo oo weliba ijmac sheekh uu soo guuriyey alfarq bayna masaa'il ahaahira wamasail khafiya wuxuu ka tegay naqli uu leeyahy abilbayaan abilkhayr muxuu ahay saaxib albayaan abilkhayr alyamani alcumraani الshaafiعي الsلفي الإmام المجتهد في kitaabi albayان في الفقه الshaafiعي uu soo guuriyey alفرق byn المasائل الظاahirة والmasائل الkhafية usul badan uu ka tegay oo aqwaal isaga way jirtaa laakiin waxaan leenahay masaa'ilka wadaadka uu taqriiriyey hal mas'alo oo khilaafsan liusuuli ahli الsunaةi waljamc anigu ma helin ninka helayna falyatafadal bihi mashkuuran adaa bilahi towfiiq bismi illah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illahi wa wasaxbi ajmaciin ama bacdu inaga soo maray xadulqadfigu waa xad ay ku kulmeen xaq subxaanahu wa tacaala iyo xaqu اlaadami maxaa la rajaxaa cinda اljumhuur xaqu اlaadami cinda alaxnaafna xaqu اllahi baa la rajaxaa hadduu ninkii maqduufkaha ah uu codsado ninka in loo xado oo xadka loogu oofiyo calaa jumhuur ahlicilmi waxa weye xadka waa lagu oofin ama asagoo bad qabo ha yidhaahdo ama asagoo xanaaqsan ku caaye marba hadduu wuxuu qadaf noqdo tasriixan aw tacriidan in la oofinayaa raajaxa shaaficiyada iyo bacd alxanaabila walxanafiya ayaa khilaaf ka qaba laakiin sababku waxaa weeye sababan kaana ahay khadbaanan aw hayri waxaan leenahay aw hayrahu waxaan leenahay xadka waa lagu ofinaya waana sida raajixa wa hada calayhi jamaahiir اlmuslimiin wabilahi towfiiq su-aasha maana fahmin masalatu tadaruj fi اdiin waana soo maray dhowr kor waan ku celcelin waxay la tahay cashirka in la maraajaciyo oo su-aal kale loo gudbo saabsan xiwaal adyaan iyo midaynta dastuurka iyo shareecada islaamka inoo caddee intaad karto bismi illah wsalaatu wasalaam calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd masalada ku saabsan xiwaarul adyaan ka asal ahaan masaladu waaga hore qaabka culamadu u arki jireen iyo hadda meeshay marayso waa laba kale masalo waaqac hadda aynu marayno waxaa loo yaqaana xiwaarul adyaan wax bannaan ma aha waana gaalnimo iyo kufri cad wey xibaaru addiga min shuruudii waxaa ka mid a ah, ee asaasiga ah ead ku gelaysaba inaad ogoshahay atacaayush silmi inaan si wada jir ah oo nabadgelyaa aan wada noolaano adna aad aaminto adoo muslim ah in waxaani uu xaq yahay alyahuudiya wanasraaniya inay adyaan xaqa yihiin xaqna u leeyihiin adduunka ku noolaadaan ayagoon la cadaadinayn sharciga nebi maxamed islamkan asna uu xaq yahay siday injiil iyo towraad xaq u yihiin bay furqaanna xaq u tahay siduu kitaabka qur-aanka muqadas u yahay ayay towradii injiilna muqadas u tahay iyo talmuudkuba yacni waa inaad marka alictiraaf bilaakhar iyo inuu saxiix yahay oo caqiido saxan tahay oon lagu caayi karin oon la caayi karin oon xadgudub lahayn baad aaminaysaa markaasaan laba nadiir oo iskulida noqonaynaa oo markaasi nid iyo nid nahay oo niqaashayna laakiin adoo aaminsan waxay gaalahays inuu baatil yahay xaqna aysan u hayn adduunka inay ku noolaadaan in la baabio oo la tirtiro ima alislaam wa ima asayf wa ima aljizya aada aaminsan tahay xiwaaru adyaan nin xaq u leedaad soo gasho ama ka hadla ma ah ma tihid ciwaankii halkudhageedu xiwaaru adyaan waa maxay waman shaa qul ilxaqu min rabbikum faman shaءa falyu'min waman shaءa falyakfur diinta waa ikhtiyaariyo ninkii doonaa ka bixi kara ninkii doonaa soo geli kara xaddu ridda ma jiro abadan nin kasta xaqu lcaysh walxayaa buu leeyahay haadihi اlusuul iyo xiwaaru adyaan ka duulaa iyo keyrkeedba waxaa ad oga hadlay sheekh sheekh bakr abu zayd raxmat ullahi tacala calayhi kitaabkiisa ibطaal nadariyat waxdat اladyan wa tawxiid اladyan kitaabka risaala yaroo qiimo badan ha la akriyo waad ka ogaanaysaan waa kufriga gaan laga qayb qaadan kara amaa qaybta kusan dastuurka iyo diinta la mideeyo macnada waxaa weeye gaalnimo islaamkaa la mideeyo wey gaalnimo iyo kufri iyo kitaabka ilahay hala mideeyo ma suuragalba waa farac ka dhashay min nadariyati tawxiid aladyaan haddii looga jeedo ha la saxo dastuurka waxaan leenahay dastuur ooma baahninba maxaa loo saxanaya maxaa keena inaan saxano maxaa nagu kalifaya kii ilaahay baa qoran ina anzalna ilayka alkitaaba biاlxaqi litaxkuma bayna الnaasi bima araka allah faxkum baynahum bima anzla allah waan ixkum baynahum bima anzla allah ثuma jacalnaaka calى shariicati min alamri faاtabicha wla ttabic ahwaaء aladiina laa yaclamuun ya daawuud ina jacalnaaka khaliifaة fi اlأrض faxkum bayna الnaasi bاlxaq wla ttabic اlhawى fayudilaka can sabiili الlah ina allaha huwa اlxakm wa ilayhi اlxukm xakiim ibnu sacad ibnu saciid ibnu caas baa nabiga u yimid masmukaa yuu yidhi marka nabig alla waxa le alxakam baa la yihahdaa bal anta cabdullaahi ibnu saciid ibnu caas baa lagu yihahda saacadda laga bad nacam ya ana wuxuu yihi waxaan ahay cabdullaahi ibnu saciid ibnu caas xadiis saxiixa wey abu shurayx baa u yimi nabig sal slam oo kale magacaa abulxakam baa layihahda maxaa laguu baxshay tolkay yaa markay isqabtaan fi ljaahiliya baan gartooda geli jiray waan kala xukumi jiray way ugu qanci jireen nin garyaqaan oo abuukaata ah oo musiibo rugcadaan ahaa garaha gooya laguna qanco markaasay ugu magacaabeen abulxakam nabigu waa wanaagsanta ummadda in la kala saaro laakiin xaqan xaqi ilahay wey magacan ma qaadi kartid fa anta wiil ma dhashiy caruur ma leedaha hebel iyo hebel iyo hebel geel iyo loo yadhay waad leedaha haa waan leedahay carurtada yaa u weyn curad curadkaada waa kuma waa shurayx fa anta abu shurayx mamnuuc wey magacii oo iska asmaa ah iyo alfaad ah oo na ognahay magacyo badan oo rabbi leeyahy in lala bixi karo sida ka caliyin caliyi waa asma asmaa illahi tacala soo maah wamaca dalika waa lala baxaa ayib asmaadii nooca ahayd ee adoo iska foolxunba hooyada ay ku dhihi muxuu ahay jamiil oo adoo madow oo daamir ka madow hooyada ay ku odhan cadde iska kaa odhan dayib oo tuur banaanku joogto goob baa la iska kaa dhihi magacyuhu waa iska astaan la iskaga bixiyo wax lagu naashnaasho oon xaqiiqo badan ka turjumayna markaynu bini aadamka iyo bashar ka hadlayno waxaan asmaada kitaabka iyo asmaada ilaahay iyo asmaada nabiga aan ka ahayn waa aclaam mujarada maxda oon macno xambaarsanayn wey adoo liitoo khariban oo qafal marjac oo qataar ah baa la iska odhan muxuu ahaaye xasan iska kaa odhan oo nin wanaagsan asmaadii nooca ahayd muu nabigu diiday wax xukun ku saabsan ilahay lala wadaago ina allaha huwa alxakam wa ilahi lxukm idaa marka dastuurku maxaaba loo sixi dastuur waa noo qoran yahay allah soo dejiyey waa kitaabu rabbina wa sunatu nabiyina wey iyo wma qaalahu lmuslimuuna min alculamaai saxaabati wagayrihim istinbaatan waijtihaadan calaa qawaacid alkitaabi wasuna wax dastuuran u baahanaya ma jiro hadday tahay axkaamta meel gunaha lagu ururiyo sidai qudada ugu baxsadaan haa culamaha loo fadhiisiiyo culamaha loo fadhiisiiyo miyaan dib laga sixi karin maya sixmin waa khata ninkii asagoo aan muqalid ah oon aqoon lahayn wax dejiya waafaqa alislaama aw khaalafa wixsu waa baatil xadiidkii burayda u daliil ah qudaadu waa saddex laba waa ahlu inna waa ahlu ninka xaqa asagoo garanaya ummadda ku xukumay xaqana asiiba ahlu wey ninka asagoon xaqa garanaynin xukumay nabigu waa ahlu buuri asaaba ama akhda la kala qaadi maayo asaaba ama akhda marba adoo jaahila ah, dastuurkaa dejisay waafaqa alislaam aw lam yuwaafiqu waa baail waa la gubahaya wa yubaalu calayhi weliba lagu kaajahaya ayb hawsha waa in la ogaada dastuur ooma baahnin mana saxayno ag waan gubaynaa musqusha la geyn hadday asmaa ilaahay ku qoran tahay waa laga saari waan laga waa laga go wixii kale towlad eh, beebar baa laga dhigaya bilahi tawfiiq su-aashan baanan fahmin bismi illah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illahi wa alihi wasaxbi ajmaciin ama bacd gabadha muslimadda ah hadduu dhiigga xaydka kaga go-o oo uu ka istaago uu ka ingego inay qabaysataa waajib ku ah hadday biyo weydo way gebagabaysan salaada waqtiguna dhaafi maayo salaada waktigeeduna dhaafi maayo way gebagabaysan janaabada iyo xaydku iyo nifaasku go-itaankooda waa isku xugun haddii biyo la waayo gebagabaysi furan kadibna way tukanaysa hadday aada alla iyadoo jaahilada xukumka aan aqoonin ay salaadahii dhaafeen markay biyo hesho salaadihii tagay kasoo bilaabi salaadihii tagay bay kulli la imanaysa kadib bay salaaddaa taagan ay tukanaysa haddaysan ka baqaynin salaada taagan wakti inuu baxo oo cidhiidhi uu markaa waktigu yahay tanay hormarin kadibna kuwii horeyso la iman laakiin hadduu waqtigu waasacyo deeqo salaadii hore tegay soo bilaabi kadibna tan joogtay ku xijinaysa xukunka sharcigu waa sidaas waxaa suuragala calaa ra'yi bacdi alxanaabila hadday salaadaha gabadha dhaafay ee biyo ay ku qabaysta ay waayda ay yihiin salaadihii dhaafahaya ay yihiin salaado la jamcin karo in aljamcu lilxaaja ay samayso oo duhurkii casarkii dib u dhigto ilaa guriga ay tagtana ay iska sugto oo hadhow markay guriga tagto ama meel biyo ay tagto ay qabaysato kadibna salaadahoo jamacsan oo afar afartoodii ay la timaado ra'yigana ra'yi jiray laakiin waxaa weeyaan salaadu waxa u daran waa waktigeeda wakteeda marnaba la dhaafin mahayo إلا بعذر شرعي وبالله التوفيق إن شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد fasaku wax waadan ba yimid weeyaan nidaamka iyo qaabka hadda loo yaqaan xilliga laakiin nabi maxamed fasakhi dhici jiray wuxuu ahaa in labada zawj xuquuqdoodii ay midba ka kale uu ka soo bixi waayo dhowr fasak baa dhacay dhowrkaa fasakhna ama dhibku inta badan wuxuu ka socday xagga gabadha ayuu ka socday oo gabadha ninka xamili weyday gabadhu ninka hadday xamili weydo oy xuquuqdii ka soo bixi weydo ama ay qaadi weydo ama ay la noolaan weydo xaq waxay u leedahay inay fasakhato bimacnaa inay khulacdo khulci oy xoolihii soo celisay meherkaaha kadibna asna uu furo bialqa dalaaqdaasna waxaa la ictibaray inay fasakh tahay hal dhiig bay tirsan kadibna ninkay doontay guursanaysa xadiidka rubayic baa caddaynaya iyo xadiidkii muxuu ahayey gabadhi mxuu ahay sahla aw suhayla bintu cabdillahi bn ubay bn saluul ee haabit ibn qays bn shamaas ka fasakhatay dhowrka koor hor ayib saxaabiga dhowrkood bay hawshaa qabsatay adiladaasay leedahay amaa fasakhaada fuqadu ay ka hadlaan ninkii gabadhi diilka aduu ka soo bixi waayo ama uu ciniin ku noqdo oo u kici waayo oo uusan ku fillan gogosheedii sanad baa muddo la siin hadduu biil ka soo bixi waayo gabadha ama biil baa la odhan hayaa ama fasax wa hadduu biilka bixin karo muusir yahay ama yuusan tanaadba noqonin xoogu biilkeeda ku filan waa inuu bixiyo qasab qaalida ah ku xukumayo haduu diido inuu biilo biduuni cudurin waa laga fasakhi hadduu faqiirba yahay waxaan leenahay gabadha u samir gabadhay samir ilaahay baa qadaray u samir ma maxaa yeelay xilligii saxaabada nin icsaar iyo faqiirnima gabadh looga fasakhay mahayne iska dulqaado hadday tahay ama baahidan kuma jiri karo mana xamili kara la qasbi maayo